wanaagsan saaxiibayaal dalkiin meel walba oo joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka gooraan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad ee sanadka laba qodobada barnaamijka falanqeynta wararka haddii ala yidhahdo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda mareykanka mar kale ay soomaaliya ay ku taageertay lacag ka badan afartan milyan waxayna sheegtay lacagtaas in loogu talagalay la dagaalanka ururka al-shabaab iyo dadka abaaruhu ay sameeyeen qodobada kale oad maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dowladdu iminka waxay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka dhanaa al-shabaab ay ka wadan deegaan hoostaga degmada xardheere ee gobolka mudug dowladda ruushkuna waxay sheegtay diyaarad ay leedahay in al-shabaab ay ku weerareen caasimada dalka ee magaalada tan muqdisho somalilanna ah, waxa ay sheegtay in marnaba aysan hor istaagi doonin rabitaanka shirka ee eh, shacabka laascaanood kaga furmay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool welina shirkaas waa loo fadhiyaa oo dhinacyada odayaasha iyo waxgaradka ayaa ku shirsan magaalada laascaanood iyagoo ka arinsanaya aayaha iyo mustaqbalka gobolada sool iyo sanaag qodobadaas iyo dabcan qodobo kale iyo wixii war inagu soo kordho ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena xubintii kalamaan waad kaga barateen kama marna u diyaar garoo barnaamijka falanqaynta wararka dibadaba dhameeyadabeen labadeed ku baaq dabkii gobonimo balbeli midaan demin dugo biyaasa iyo dadaal dalkiyo dibadaba dhammeeyaya dabeel nabadeed ku baaq dabkii gobonimo belbeli midaan demindo gobriyaasa dondoon cilmi baarise dalqami dareenka dawaray darari qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti dibnaha gaabsaday dalqami dareenka dawaray darari qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti waxaad doontaa xaqiiq waxaad u dirtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin waxaad doontaa xaqiiq waxaad u dirtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin midkaad isku diintiin dodona ku heshiistiin

waayahay dhegaystayaal heeskaasi barnaamijka falanqaynta wararka iyo daafur u ahaaye soo waxaan hagsanayaan kale nahay aan ku bilaawna ee barnaamijka saaxiib kadib shir jaraa-id oo magaalada muqdisho ay ku qabatay danjiraha dalka mareykanka u fadhisa qaramada midoobay haweeneyda lagu magacaabo lindana gardeval thamos waxa ay ka hadashay ama ay faahfaahin ka bixisay shirkaasi jaraa-id oo ay muqdisho ku qabatay kadib kulan la yeelatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haweeneydan waxay shirkeeda ay kaga hadashay ama ay kaga faahfaahisay arrimo dhowr ah oo ay ka tahay in mareykanku uu dhaqaalo badan ugu ku taageeray dowladda soomaaliya in ka badan afartan milyan ayay ku dhawaaqday haweeneydan waxaana ay sheegtay in dowladda soomaaliya lagu caawin doono iyadoo laga caawin doono lacagahan ama loogu talagalay in la dagaalanka al-shabaab oo xilligan guud ahaan gobola dalka ka socdo iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen in gargaar lagu gaarsiin doono lacagtan waxaana loo sii marsiin doonaa hay-adda u s a taas oo ogolaatay in laga caawiyo dadka soomaaliyeed ama la gaarsiiyo lacagahan safiirka qaramada midoobey u fadhiisa dalka mareykanka waxaa haweeneydani ay ku bogaadisay madaxweynaha dalka iyo dowladda soomaaliyeedba sida ay u wadaan howlgalka la dagaalanka ururka al-shabaab ee shacabka soomaaliyeed ku dhibaateyn jiray amaba ku dhibaateeyo guudahaan dalka xilli guluf xoogan oo shacabka ah iyo ciidanka xoogga dalkuaas ka kaashanayaan bilowgii ama bartamihii sanadkii hore uu bilowday kaas oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaankuba ah u suura gashay in gacan ku haynta deegaano iyo degmooyin dhowr ah ay kala wareegaan al-shabaab oo in ka badan shan iyo toban sano ka arriminayay deegaanadaas dhinaca kalena ee eh, dowladda ruushku waxa ay sheegtay diyaarad ay leedahay in al-shabaab ay ku weerareen caasimadda dalka gaar ahaan magaalada tan muqdisho eeraboorka aadan cadde ee magaalada muqdisho diyaarad helikabtar oo ruushka uu leeyahay ayaa lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana sidaas sheegtay safaaradda ruushka ee jabuuti ku taala ee u qeybsan wadamada jabuuti iyo soomaaliya wararku waxa uu dhacay baa layiri weerarku markii taariikhdu ay ahayd saddex labaatankii bishan janaayo sida ay safaaradda warka kasoo baxay lagu sheegay waxaana weerarkaasi u dhacay maalinimadii axadda diyaaradan waxaa leh shirkad lagu magacaabo kawirah oo ruushka laga leeyahay waxaana ay ka qayb qaadanaysay ayaa layidhi howlgal lagu magacaabay arrimaha bini oo qaramada midoobay ay ee qabanqaabinaysay taasoo loogu talagalay soomaaliya in laga fuliyo diyaaradda nooca helicopterka ah ayaa waxaa laga leeyahay dowladda ama laga leeyahay dalka ruushka waxayna ka qayb qaadanaysay taageerada gaadiidka cirka ee howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa lagu duqeeyey garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada muqdisho eedan cadde diyaaraddan ayaa waxaa soo gaaray burbur aada aan u ballaarnayn ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay safaaradda jabuuti ee magaalada jabuuti xarunteedu ay tahay ma jiraan ayaa layidhi wax khasaare ah oo dheeraad ah oo duuliyaha iyo khasaare kale oo diyaaradda gaaraba safaaraddu waxay intaasi ku dartay in kooxda al-shabaab iyadu ay ka dambeysay weerarkan xilli maalinkaasi maalinkii ka horreeyey madaafiic lagu garaacay magaalada muqdisho taas oo al-shabaab ay ka geysteen qeybo kamid a ah bartamaha magaalada muqdisho ma jiraan wax faahfaahin intaasi dheer oo dowladda soomaaliya ee kasoo baxay oo ku saabsan diyaaradan ruushku uu leeyahay oo al-shabaab la sheegay inay weerar ku qaadeen xilli ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde markan haddaynu aadno galmudug ciidanka dowladdu waxay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan deegaan hoos degmada xarar xaradheere ee gobolka mudug milatariga soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa saakii ka wada ilaa iyo xalay aaga magaalooyinka caad iyo sidoo kale ee magaalada ama deegaanka lagu magacaabay miinroon waxaana ciidanku howlgalkan ay kaga golleeyihiin howlgala miina baaris oo ay sheegeen in amniga deegaanadaasi ay ku xaqiijinayaan waryaheena mudug ayaan wax ka weydiinay xasan axmed maxamed wararkii u dambeeyey xuneyre ciidamada milatariga soomaaliya oo garab ka helaya ah qeyb kamida daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ayaa ka karana dagaalamayaasha al-shabaab waxay sacdi lasoo dhaaf ay ka sameeyeen deegaano badan iyo dul hawd ah oo udhexeeya deegaanada caad iyo sidoo kale deegaanka miirraban ee koonfurta gobolka mudug beelo kala duwan oo deegaanka waxay warbaahinta la xaqiijiyeen in ciidamada ay gudaha u galeen dhowr fulisin oo kooxdaas ay kulahayd lahayd aagga deegaanadaas islamarkaasna ciidamada ay si weyn u xaqiijiyeen ammaanka goobaha ay tageen waxay warbaahinta ayanu sheegeen in ammaanka deegaankaas ay sugaan islamarkaasna ciidamada kala duwan ee dowlada federaalka iyo kuwa galmudug oo garab kale dadka deegaanka inay tageen goobo badan oo deegaanaas ah, islamarkaasna wadooyinka soo galaa ay halqodo miina daaris ka sameeyaan waxay sidoo kale ay sheegeen in ay ciidamadu ku shaqeeyaan deegaanka caad oo weli kooxda al-shabaab falisan ay ku leeyihiin islamarkaasna ay kulaali doonaan howlgabka ka socda deegaankan ayaa kusoo degmaya ayadoo wali deegaana ka tirsan gobolka uu ka socdo howlgabka milatari ah kadhanka kooxdan oo ciidamada kala duwan iyo dowlada federaalka ku galmay galka dadka deegaanka weli ay wadaan dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa waryaheena galmudug xasan axmed maxamed qadka telefoonka oo inoogu waramayay waxaana uu faahfaahin ka bixinaya dhaqdhaqaaqa milatari oo ciidamada dowladdu ay ka wadaan aaga magaalada xarodheere ee gobolka mudug markana dowladda soomaaliya waxaay saacadii lasoo dhaafay faahfaahin dheeraada ah ay ka bixisay duqeymo ay ka fulisay deegaana hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ayna dowladdu ay sheegtay duqeymahaasi inay ku dishay ku dhowaad boqol iyo konton dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab haddaba guddoomiyaha degmada janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur ayaan wax ka weydiinay waxaana uu la hadlay waryaheena saciid cabdiraxmaan waa mahadsan tahay eh, radio kulmiye Eh, run ahaantii eh, markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay in ciribtirka shabaab meel walba ay joogaan eh, shacabku inay kacaan runtii markii hirshabeelle iyo galmudug ay bilaabeen faceonkii shabaabkii kasoo orday ayaa gabaad kasoo dhigtay beeraha ama hoodka tuulooyinka hoos yimaada jamaale walow ay markii horeba ay meesha ay u ahayd xero milatary ama xero tobabar u ahayd kuway ku sheegayaan katiibadii ku sheegayaan inay meesha ay ku tababari jireen duqeymo waxaa loo geystay oo cirka ah runtii meeshaasna waxay ahayd warta beder iyo garasdeereed tabakal ery majabto eridaasa ahayd runtii eh, dad badan oo lagu dilay dad badan oo lagu dhaawacmay runaaantii waxaa gudtay xataa keegtii hubka ay ku aruurinayeen erias eh, u yaalay ilaa hadda waa qiicayaa marka eh, cadowga waa jabeen runtii waana ka dabatagi doonaa wixii ka haray hubkii ka harayne runtii media usoo bandhigi doona insha allah khasaaraha wax ma nooga sheegi kartaa aad halkaasi ku aragteen hadii aada tihiin maamulka marka istraatiiji sameynay dadka tulooyinka joogana ay noo xaqiijiyeen in meesha horta ay dad badan shabaab badan kusoo dhoobtay eridan garajeereed iyo warta beder walow ay rabeen inay culays soo saaraan difaacyada aan ganaal ku leenahay haweenadan ugu dhaweedba waxawaaye habeenii maalin waxaan u taagnayn difaacidda shacabka soomaaliyeed meesha waxaa ku dhintay ilaa boqol iyo afartan a ku dhimatay meesha kaasi dhegeystayaal wuxuu gudoomiyaha degmada ah janaale ee gobolka shabeelada hoose waxa uu sheegay al-shabaabkii ugu badnaa oo firxad ah inay gaareen deegaana ka tirsan koonfur galbeed kadib duqeymo xoogan oo ay kala kulmeen qeybo badan oo ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose iyo qeybo kale oo kamid ah hiiraan iyo galgaduud iyo mudug weli saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqeynta wararka waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqeynta wararka markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan soomaali sudaneys hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono daweyntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalamaanay waxaan idin maqlon idin dhegaysada maanta geedkiyaa fadhiya waxaanan idin leeyahay kooxdiinaan kalamaanoo na karuud bixinayso runta noo kashifayso kartideeda la yaabnay koonaha dunidoo dhan kelmadday ku dhawaaqdo dadku koobinayeenow kulligii waa idin salaamay kulmiye iyo kalamaan kulli daadkay karuud baxsheen aryaadhaha beriga ma salaadganayaa geedka nugu heesta war cabdulahi abwaan salaad waa na soo salaamaye ma dacwaad u qabtaa war irdu ood noo saaro walsinkuwaay lan walbaas ku aruuromaykuweelasan wargoorahin madayow abwaanku baydhabu u socdaa miyaa la yidhi war ma lafta gareena casuumay war waxaa kaloo la yidhi haddii uu ku farxayo iyo haddii uu kohanaayaba qof kastoo kalamaan kelmaddeeda dhagaystaa kol unbuu arkaya aryaadhaha abwaan salaad iyo inta lamiduhu waa noo imaan karaane laakiin kalamaan waxaa necab dadka wax iska daba wareejiya waana tii la yidhi ah. karbuuno nin wax kaysa ahaa ah. kaheeda waa kaaraxsaya ah. karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa kaaraxsaya abdulow tuu gobay gobayta dhibjay waan lijeede war kalemaanay war ma haysiine arrintii kululaatay kaftankiina dhammaa kaashkiina la diid kolaygii calidheerana kubi waa laga waayey wareedha war ma hayside kabtaydii iyo karintaydii maaragtay baa ka dhacday kobtee ku dhuuntaana way ka dhacday maxaa i keenay halkaanna way ka dhacday kriimka bixina way ka dhacday waadna ogtihiinoo kor iyo cirkaba lagaaga soo dhac waa laysku habaaraa dhulku kula go'na waa loo raaciyaa hadda meeshaan ka sheekaynayaa meel kale maahee waa shabeellada hoose warwebigi shabeelle hoose hanuumka goo jirna geekaleemayka gooy warma dadkiyaa loo diiday inay beeraha fashaan aaga ma kanaalladii baa dumay warwarka ha iga dhexgelinine aga way ka tagtay awowgoodla gubkii waxa eegga ka yeedhay islaamkaaba la yaabay aryaa berigoo dhamm waadna wareerihaysa maaad u socota haddaan fahmay wasiirku xigeenka warfaafinta cadaala wuxuu yidhi boqol soddon iyo shan qawaariidah aan ku dilna inta u dhaxaysa tawakal iyo garasjeereed aan idiin jilciya waana agagaarka jannaale dhaawucuna boqol waa ku dhow yahayou yidhi eyakoomahaas isku aruursahayaana nisa soo ogaatayou yidhi kadibna irkana waa looga soo dhacay dhulkana waa looga soo baxayou yidhi marka maalin kasta inta wasiir cadaala ah sheego haddii laga dilay waxaan u malaynayaa inaan wax badan u ka harin aga wargoonan wasiirku ma afku ku dhammeeye waraajashii dhammaataa ifka joogi mayso war afyaadinba in khawaarij lagu jahaado waa laysku ogaa war wasiir afku ku iyo taliya boqol dile shaqo culus bay hayaa war kalamaanay war mahaysiine afhayeen been afufaad arki jirteena nimanka waa la laayey ragga waaweynee meesha lagu dilayna waxaa ka mid ah salmaan dheere iyo macalin salixi oo kala qaabilsanaay weerarada xeebaha xabaalaha iyo weerarada saldhigyada muddo dheer baana la raadinayaa la yidhi war ma lacag baa dul saaray jinaala baaliyan ma heebjeey war wax dambey ka dhaceenoo kibir waaye wadeenoy kadeedeen shacabkiiye kuwaan dasta cadhaysan kor haday ka duqaysay kariimka mahadaas leh war kor baa looga soo dhacaan lagu yidhi war kuwaas kor iyo hoos meelna looma dhaafin isku soo wada koobe kulayl dhaafay kulayl baa kooxdii eebba ku oogay war waxaa kaloo la yidhi nin kariimku soo qabanayaan kabihi yeelnayne khawaarij kadeedkay muteen waa ku diirsaday dhammaanay war ma haysiine markaan dhegaystay calidheere waxaa ii caddaatay in shiid ku dhacay nimankii oo ay shilin waayeen wuxuuna yidhi lacagta ummadda soomaaliyeed gaalaa dhacaysa hadda ogow ummadda soomaaliyed ayagaa iska dhigaye waxa dhacayaana ayagay ahaayeene ogow waxa uu gaalada ku sheegayaana waa dawladdii soomaaliyaoo dadka naftooda ka badbaadinaysa ogow waxaa kaloo ilayaa badnaa markuu yidhi muqdisho nabad iyo dhaqaale iyo wanaag iyo horumar midna looma rabo horta taas waa ka run sheega calidheere warwarka ha iga wuxuu yidhi gaalo iyo cadowga soomaaliyaan u oggolayn muqdisho nabad iyo dhaqaale inay hesho marka waxaan isweyddiiyey muqdisho waxa qaraxa iyo dhaca iyo boobka iyo baaba'a iyo xasuuqa ka wadaahay waa shabaab ayaa kaloo uga daran wardhiigga iyo burburka iyo qaraxa iyo dhaawaca inuu horumar u yaqaano sow dhici karto war muslin iyo gaalaba aadanuhu xumaan iyo wanaag waa kala yaqaan war kuwii markay daday dilaan waayeen ariga laayay miyaa wanaag iyo horumar toonoo ciday la rabaan jirto wargooyin calidheero wuxuu iloobay inay soomaaliyu maanta cadow kale lahayn war waxaa kaloo calidheera ilaabay inay caddeeyeen culummada soomaaliyeed in shabaab qawaariish yihiin aryadaha samidee cabdullana wuxuu yidhi how qof ku dhiibe kuna dhaca dhulku kula go' waa dhahda qofku dhiibe kuna dhaca dhulku kula go' waa dhahda war cabdulow cali waa makaro taleefane abwaanguura wuxuu yidhi muqdishow naf iyo maal inaad moora duugtaan adinkaa muddada dheer ku mashquulsanaayoo masiib oo dhan falayee bulshadaannu may arag taariikhna kuma maqal cadow kula mataale mujrim lagu adeegtow dadku xoolamaahee shalay maanta ha u qabin shalay maanta koylooban maqli jiray warwarka cali anu aragtideeda markaan dhegaystay waxaa ii soo baxday cali dheere ma dheera sababtoo ah dowladdu wuxuu ugu markhaati furay inay shaqo adag qabato in lacagtii ka xayirta shabaab inkastoo asagu ka dhigay shacabkii soomaaliyeed oo gaala dhacayso taas waxba loogama jeedo war taasi waxay u eg tahay ah. cali asaga qorbaas jooga isku haya warwarka cali aadnaan fahmina waxa iiga soo baxay inay rabaan inay bangiyada dhacaan oy boobaan cid kastooy dhiiggooda iyo maalkooda bannaysanayaanna waxay ku eedeeyaan inay gaala u shaqeeyaan marka akoonadii dawladdu xirtay inay dhahaan gaalaa xirtay waa marmarsiye iyo xalaalaysi war hantida ummadda iyo dhiiggooda mar horey xalaalaysteen war cali markhaatigii ugu wanaagsanaa buu furay wuxuuna yidhi qofkii naftaada iyo maalkaaga kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib hadduu ku dilana shahiid baa tahay haddaad dishana shahiid baa tahay ka ku soo weerarayna waa ehelu naar hadda al-shabaab qolada u qaabilsan baadda dadka laga qaado in la dilo miyo calidheere banneeyey oo hadda shabaab dhaqaalihii dadkoon dhacna dhacan laa saaray may dhaheen dhaqaalihii dadkoon dacna dhacaan laa saaray may dheheen warwar ma haysiin odayaashii shabaab xardheere ugu tago cadaada laga soo qabtay calidheere may waceen war odayaasha calidheeroo hadda ka hor ka hadlay wuxuu yidhi ah. waa nabadoonno laga gardaran yahay war waxay ka qabto ma sheegay warwarka iga dhex waa falantihiine ah. maxkamadda ciidamadaa xukuntay hayehee shuuta wuxuu jooga wa calidheere miyuu xukumay war adigu nin maranaa tahayo warkaa iga dhex geline ah. odayaashii maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay agaa warsee suuratulmaa'ida loogu daliilsaday nimanku dad madi diline war markii hore bishuutu may galaan diislan geliye war nimanku shacabay ahaayeen odayaal dhaqanna way ahaayeen maxkamad madaniga in la saarayna ahayd laakiin cid kasta oo shabaab ka mida ah, ama lagu eedeeyay inay xiriir la yeelatay maxkamadda ciidamadaa la saaraa war waa falantiina maanta dhan warkaa iga dhexgelinine ah! maxkamaddu waxay xukuntay odayaashu inay shabaab la shaqaynayeen shan sano oo xabsi ciidan ahna lagu xukumaa la yidhi haddii waxay ila tahay ah! cid kastaoo shabaab la xiriiri laheed inay ku quus qaadanayso war ma haysine farxiyo cabdi waa suge oo ka mid ahayd wasiirada galmudug ayaa lagu dilay degmada wardhiigley waxaana la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen nimankii dadka ku gaadi jiray bastoolada iyo qaraxa degmada dharkaynleyna waxaa la sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga gurigiisa in la weeraray marka cabdulaahi xasan shaarkee ilaahay ayaa ka badbaadshaa layidhi bumbooyinkii lagu weeraray war khawaarij iyo bulshadu inay wada noolaadaan horaa looga quustae abwaangaariya wuxuu yidhi u naxariiste innagoo dhami niijoy iska kaa dhibayniyo innagoo dhammaanna isukaanna dhinac taal kalena wuxuu yidhi haddii milyan meeydo malaayiin dhammaato munaafaq shisheeyena maamuli maayo ruuxaad ka tagtay axyaa wadani axyaa wadani ya soomaaliyahey axyaa wadani war waxaa kaloo la yidhi ma dhashaa wadani mise waa layska dhigi karaa wadani war waxaa looga jawaabay waa loo dhashaa he sidee baa laysaga dhigi karaa wadani warwar ma haysiine halgamaagii wadaniga aha sheekh xasan barsane waxaa lagu xusay dalka talyaaniga waxaana soo abaabulay xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax suuriye xabladaas xusuustaana waxaa ka qayb galay brofesor aweys shakhiyoonis brofesor maxamed xaaji mukhtaar brofesor yaxya caamir iyo shaafici macalin axmed war xasan barsane gumaysigu isla dagaal muslimi talyaaniga ku mid haayay eh. sahlan kuusii dalki talyaani hatana warabaambashinama xiise wuxuu yidhi eh. sheekh xasan sheekh axmed oo ku magacdheeraa sheekh xasan barsane eh. waa geesi aanay ummadda iloobi doonin dadkii xuska ka qayb galayna waxay sheegeen inuu ku dhashay tuulada ubaadi oo u dhow magaalada jowhar sanadka markuu ahaa kunieedoqokontonisodexdii halgankiisana oo bilowday sannadkii kunsaaaboqosadexiyolabaaatankii markii talyaanigu soomaaliya yimid wargooyin war madaxweyne ku-xigeenka jubbaland puntland wuxuu tegey janaay cabdallo oo shabaab laga qabsaday maalin dhaweyd wuxuuna yidhi dadkii ka barakacay ha ku soo laabteen war adigaan war haynine xardheere markii ugu horraysaa macaawino la gaarsiiyey war adiga laftirkaagaan war hayne xardheere muddo shan iyo toban sana markii ugu horeysay baa intarnetkii loo fasaxay war adanabtaba waliindanan ogayne degmooyinka shabaab haysteen oo dhan intarnetka mamnuuca ku haayi markaankaalow galmudug shabeediaba xaradheere xaradheere inta niingaleta war kalamaanay war ma haysiine garaadka hogaaminaya shirka ka socda caanood garaadjaamac garaad cali wuxuu dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ka codsaday ayaga iyo somalilan in la soo kala dhex galo war dowlado kale kala dhex galaane shaqadaasi sowtii salaadiinta ma ahayn kooldhawayti meerne war dowladda buntland oo dhowaan madax bannaanida qaadatay maxay u kala dhex geli weyse war kalemaanay war mahaytan waanana noo jideenna dalkuun ii dadjay diinteen furgaan iyo duunyada nool Eh. E eh. Eh. E waa yahay dhegeystayaal barnaamijka falanqeynta wararka waad ka dhegeysanayseen raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho waa inaga intaas anigoo ah axmed dirar ayaa idinla socodsiinayay abdiraxmaan keyse ayaa farsameynayay markan intaan kulmayna haddii ala yaraado nabadgelyo